ayuu baabkan u baab yahay alladii baabkaas yustaxabu la sunneeyey amaba la jideeyey an tuadda in lagu guta sadaqat اlfiri zakaatulfitriga fiihi waktigaas gudihiisa ayuu baabkan u xilliga ugu fiican ugu sunnasan ugu wanaaga badan ayuu baabkan u xadiidka laba kun shan boqol iyo laba iyo ah, laba kun shan boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai ala barana moxamed ibnu macdan ibnu ciisa alxaraani waa iqa qaala xadaثana xasan ibn moxamed ibn acyan waa iqa qaala xadaثana زuhayr bn mucaawiyaة الjucfi waa iqaة tabt qaala xadaثana muسى ibn cqبة waa imaamu fi اlmaqaazi iqaة faqiih sidaa weeyaan qala wuxu anba'na waxaa noo waran moxamed ibn cabdillaahi ibnu baziicin albصri waa iqa qaala xadaثana alfadl ibn sulaymaan الnumayri waa iqa qaala xadaثana muسى muسى ibn cqbi haddi aan soo marna waya iqaة faqiihu imaamu fi اlmaqaazi walam yaصixa ana bna maciin layanahu yaxya ibnu maciin oo imaamu fi ljarh watacdiil ah inuu daciif waa yidhi ma ansixin sidaa weeyaan can naafic mowla cabdillahi bn cumar wa iqat faqiih can ibn cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sl slm amara wuxuu faray bisadaqati اlfitri zakaat اlfitri ayuu rasuulkeena faray calayhi الsalatu salaam an tu'addaa in la guta qabla khuruuji الnaas dadki intaynan u bixin ila salaati salaada ciidda intaynan u bixin oo salaadda in laga hormariyo oo xilliga fajarka iyo salaadda u dhaxayso xilligaas isaga ah ayaa waxaa weeyaan uu faray in la guta zakaatulfitriga nabigeena sala allahu alay waslem qaal ibn buseyqin wuxuu yidhi ama baii basiicindhah ahayd wuxuu yidhi bizakaati اlfitri meesha muxuu ahaa raawi kale uu yidhi bصadqaة الفiطr ayaa wuxuu yihi bزakaati الفiطr sida ayuu yihi weyaan waay baabu ikhraaجi زakaati zakada bixin laga bixiy min beldi ilaa beldi in magaalo laga bixiyo magaalo kale loo raro wuxuu ku soo aroorayuu baabkan u baab yahay asal ahaan صadaqaة tuؤkhadu min أغniyaa'ihim faturaddu calىa fuqaraa'ihim waa qodob qodobkaas qodobka labaadna waxaa weeyaan haddii daruuro ay imaaddo oo beledkaas dadka jooga ay maarmeen amaba baahida taalla meel ayaga aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu baahi badan oo xaalad culus ay jirto halaag ama dhib aan inaba caadihin u jira xilligaas oo kale waxaa weeyaan in zakada la naqliya culimmadu way ka hadlaan raxima allahu aljamiic xadiidka marka laba kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa ala akhbarna moxamed ibn cabdillahi ilmubaarak almuqarib bin wahiqa qala xaddaثna wakic ibn jarax aru'aasi qala wuxu yhi xaddaثna zakariya ibn isxaaq wahiqatu rumi bilqadr wa kana hiqatan can yaxya ibni cabdillaahi ibnu sayfi wahiqa can abi macbad macbad almaki alxijaazi wahiqa an cabaas wuxuu ka weri radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm bacau wuxuu diray mucaadan ibnu jabal saxaabiga jaliilka ayuu diray ila alyeman ayuu u diray dalka yeman faqaala wuxuu yidhi innaka adiga mucaadow ta'tii waxaad u tegi doontaa qowman dad ahla kitaabin oo kitaab ehel wahood rabbiga subxaana wa tacaala kitaab siiyey ama yahuud ha noqdeena ama nasaara ha noqdeena kow fadcuhum waxaad ugu yeertaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabuda ama rabbi xaq lagu caabuda inuusan jirin allihii macbudulxaq ahaa oo rabbigeen ahaa oo khaaliqeenna ahaa oo raasiqeenna ahaa allaha mooyane mid kaleo aq lagu caabuda ma lakin kuwo baail lagu caabuda tiro badana haba ugu darna ha ugu badnaadeena ah, aalihata ah, alhind ilaahyaalka hindi tramka hadda dhacay ma ogeydeen tramki nin baa caabuday maandhaxaas waxyaaba la kale waxaa weeyaan isna maandheedo dhintay korooriyaa dilay kii wax caabudaay kii kalena waxaa weeyaan shaqadii laga buri arkaysaan ilaahay marka muxuu ahaa dhimani amaba shaqada laga burini laga burani oo laga fiijini waa imtixaan waxyaabaha aan ku arkin waxaa ka mid ah mardhaxaas maraan tagay mawsim iyo xilli waxaa jira ilaahyaalka ay caabudayaan inta badan waxaa laga sameeyaa nuurad iyo cara iyo waxbaa lismarin waxaasaa laga samaynaya sanam weyn marka maalin waxaa jirta maalmaha ka mid ah oo sanadkii hal mar soo maraysa oo ilaahay gaadaya markaa intaad soo la soo qaado ayaa laga takhallusaya oo dhammaan meel baddaha lagu shubi meel victoria lake victoria o kale ayaa lagu wada shubi magaalada xaydabraadaan ku arkay waa lagu shubi kadibna ilaahay cusubaad soo iibsanaysaa oo muxuu aha ood la imaanaysaa markaasaa maalintaas waa feesta fasax wa maalinta iyada waa fasax iskuul ma furna jaamacad ma furna isbitaal ma furna shaqo ma furna waa feesta xagga dowladda ninkaa muudi ay leeyihiin oo hadda maamula dalka indiya waa nin yani mintida oo masjid taqriiban kun sano ku dhow muslimiinta ay lahayen waa kii maandhooda ay duminayeen soo ma ogin soo ma ogidin marka waxaan kala jeedaa ilaaha marka la caabudo oo baail lagu caabudo lama koobi karo kow iyo laba iyo saddex iyo toban iyo ma aha waa malaayiin laakiin waxaa soo dhan waxba kama jiraan qofka marka eh, waxaa looga yeerayaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila اllah wa anii ana rasuul rasuulkaal adeegiis inaan ahay fa inhum ayaga aacuuk haddii ay kaa yeelaan aaacuka haddii ay ku yeelaanna faaclimhum waxaad bartaa ana allaha alweyne caza wajal iftarada calayhim inuu ku farad yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin waleyla habeenkii iyo maalintii labaatanka labaatan iyo afarta saac in laga rabo eh, inay dukadaan shan salaadood fa inhum ayagaa taacuka haddii ay ku yeelaan faaclimhum waxaad ogeysaa ana allaha alweyne caza wajal qad iftarada calayhim inuu ku farad yeelay sadaqatan zaka fii amwaalihim xoolahooda tuukhadu zakada waxaa laga qaadaya min akhniyaahim kuwooda hodanka ah oo dhaqaala haysta oo nisaabka zakada xoolahooda ay gaareen fatuudacu fii fuqaraa'ihim fuqaradooda ee kadibna lacag dhiga ama la siiya fainhum fainhum ayaga aطacuuka lidalika arrinka haddii ay kaa dhegaystaan ay kaa yeelaan faiyaaka waxaa iska ilaalisaa waan kaaga digayaa wa karaa'ima amwaalihi maalkooda kan karaamada badan oo qiimaha badan oo qaaliga ah iska ilaali iska ilaali xoolahaad ka qaadayso xoolaha ugu sarreeya ha ka dhigin xoolaha dhexdhexaadka ah oo caadiga ah ha noqdeena markay zake noqoto wataqi waxaad iska ilaalisaa dacwat almadluum qofka laga eh, gardarooday oo laga gardaran yahay habaarkii iska ilaali fa inahaa dacwadaas iyo tugmadaas laysa mahni baynaha iyada dhexdeeda wa bayna allah alweyne dhexdii caza wajala xijaabun wax astur ma yeelaan qofka madluumka ah oo mudarka ah hadduu marba ilaahay subxana wa tacala gacmihiis kor u qaado ilaahay iyo baryadaas iyada ah dhexdooda haba yaraatee wax xijaaba ku jiro lama arka xataa hadduu gaal yahay gaalka madluumka hadduu ilaahay qofkan muslimka ah muminka i dulmiyey hadduu yidhaahdo laysa baynaha wa bayna allahi xijaab aman yuujibu lmudara idaa dacaa gaalada ilahay wuu ka aqbalaya ducada faidaa rakibuu fi lfulki dacaw اllaha mkhlisiina lahu اdiin falama najaahum ducadiia looga badbaadiyey ilى اlberi idaa hum yushrikuun waa macruuf saas weyaan xadiidka ama baabka baabun idaa acaaha idaa acطaaha zakadii hadduu bixiyo zakaat fiطrigii haniyan ama zakadii caadigeedba haniyan qof hodan ah oo taajir ah wa huwa laa yashcur isagoonan ogeyn waxaa dhacday zakadii la soo orday qof ay ku baxaynin ama qof hodan ah ayaad siisay adigoon ogeyn nacam wamaa ducaau اlkaafiriina cibaadada waa ducadaas bimacnaa cibaadawa iyo waxaa weeyaan gaalada alla ay caabudaan oyna tuugayaan laakiin iyadoo barax tiran lama imaanayaan markay hadda ay xajka ay talbiyeysanayan waxay leeyihin labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu malak ilaahayo keliga ayaan ku mxuu ahaa waan kuu ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba wadaay malihid habay yaraato adiga wax kula wadaaga ilaa shariikan laakiin mid yar oo tacbaan ah, oon macno ku dhisnayn oo adiga wax kula wadaaga oo waxba aanan hanan karin waxbana aan milkin isaga iyo waxa muxuu ahaa uu milkiiba adiga aad milkisay kaasun baad leedahay intaasay raacinayaan taasay alla ku baryayaan marka ducadooda marka du khaalis maaha wamaa ducaa kaafiriin cibaadada noqotaya iyo baryada noqotayaaba ilaa fii dalaal anna shirki ayaa ku dheehan laakiin ilahay muxuu leeya faidaa rakibuu fi lfulki dacaw اllaha mukhlisiina lahu diin keligiis ay u barax tirayaan ayagoo gaalo ah iiraarka u keeni iyo naftiio halkaan imaada waxaa kaloo meesha ku jira oon ka marnayn qofka waa addoon ilaahay subxaana wa tacaala hadda markay gaalada ay bixinayaan waxsadaqa ay la baxayaan sadaqadaas ma ebra laga dhigaya adduunkaana lagu sharaa looga leexini oo noololaa lagu siini oo awlaad baa lagu siini oo muxuu ahaa madaxnimaa lagu siini oo waxaa weyaan caafimaada lagu siini laakiin aakhira waxba kuma laha waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuran wa marka ducada marka laga hadla waxaa weya waa ducada barax tiran tan baranta ayada weyaan qofka madluumka ah marka madluum uu yahay oo la dulmiya ama uu yahay mudar oo meel uu haba yaraatay kale u leexdo waayo baabka alle bas u garaaca hataa hadda uu gaal yahay ilah u ka aqbalay subxana wa tacaala marka in la dulmiya laa xayawaanaan la ogolayn walaa gaalan la ogolayn walaa muminaan la ogolayn walaa mid yaraan la ogolayn walaa mid weynaan la ogolayn wala dulmiga sidiisaba yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman yaa cibaadii addoommahaygiiyow aniga naftayga ayaa iska xarimay dulmi aniga naf xaaraan rab اlciza tabaaraka watacaala naftiisu ka xarimay adinka dhexdiina inaas dulmisaan lidaalika qof la dulmina haddii aad aragto walow gaal akfar اkufaar ha noqde haka yeelin garab istaag dulmiga ka celi akfar اkufaar hadduu yaho madluum iyaad aragta garab istaag wanasr اmadluum ma tabastaan xadiidkaas ya wanasr almadluum qofka lagu gardaroodo lidalika xilliga nabigeena calayhi salaat slam uu nabiga laga dhigay ayaa wuxuu nabigeena le calayhi salaatu wasalaam waxaa liigu yeehay waxaa liigu yeehay intii aan islaamnimada nabiga aan laga dhigin ka hore adeeraday iyo tolki iyo dad badan oo reer muxuu ah maka ah ayaa waxaa liigu yeehay inaan ka qayb gala isbahaysi la yidhaahdo xilf alfuduul isbahaysigaas waxaa weeyaan nin maka imaaday ayaa waxaa dulmiyey reer maka qabaaisha ayaa dulmiyey tol ma laha tolkiis intuu jiraa waa meel fog meeshaa lagu dulmiyey wuu dhawaaqay marka kadibna waa laysu yimid oo ragaa isbahaystay waxay dhaheen ilaahay waxaan kula ballamaynaa qof kasta oo reer maka aan ahayn ama ha ahaada reer maka muusan ahayn oo la dulmiy inaan tol u noqono garab u noqon nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka qayb galay intuu muxuu ah nabiga noqon alayh slat slam wuxuu le walow duciitu ilaa milihi اlaan haddii maanta liigu yeera isagiioo kalena la ajabtu wayelha marka meesha aad joogta waa in la helo jabha amaba koox u taagan cidda la dulmi inay garab istaagaan ama gaal ha noqdo kan la dulmina ama muslim ha noqdo muslimka xaqiisa sii kordhaya madluum sideedaba hadday aad aragto garab istaag sidaa weyaan waay xadiidka baabu baabun idaa acطaaha haniyan qof hani hadduu siiya zakadii wahuwa laa yashcur isagoon ogeyn xaaladtay noqonaysa xadidka laba kun شhan boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadيث صaيixa qala الimam نس aخbarna cمrان بن bكاr الكiلاaعي wa ثiq qala xadaثna علي بن عyاaش الأlhاني wa ثiqة tب qala xadaثna شhuعayب بن أbي حمزة الqرaشي الأmwi wa ثiqة cاabد يرحمka الله qaala xadaanii abu zinaad cabdullahi bn dukaan waa iqa mima xadaahu xadiidku uu warramay cabduraxmaan ibn acraj ibn hurmus weeyaan mima dakara xadiidku uu sheegay anahu isaga samica inuu ka maqlay abaa hurayrata cabdiraman dawsuu ka maqlay yuxadiu ka warram bihi isaga can rasul rasulka sal slm qala rasulka inuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi nabigaa dhihi arrinta ayada alah slat slam nin baa wuxuu yidhi laa tasadaqanna waan sadaqaysani oon sadaqaysani oon la bixi oon la bixi oon la bixi bisadaqatin sadaqa nuutawkiida mesh ku jir ma arkaysaan fakharaja bisadaqatii sadaqadiisa ayuu la baxay marka daf fawadaca fii yaddi saariqin tuug la yaqaano oon biyo ismarin ayuu gacanta ka saaray dingester faabaxuu waxay ku waabaraysan yataxadauuna iyagoo ku sheekaysani tusudiqa calaa saariq tuug ayaa wa lagu sadaqaysta tuuga lagu sadaqaysta faqala wuxuu yidhi allahuma alih laka alxamdu adiga ayaa ku mahadsan calaa saariqin mid tuuga inaan ku sadaqaystay adiga ku mahadsan lasadaqana bisadaqa mar labaad wuxuu yidhi waa sadaqaysan oo sadaqaysan oo sadaqaysan oo la bixi sadaqa fakharaja bisadaqati ayuu la baxay fawadachaa fii yadi zaaniyatin mid dhilaya dhillah naag dhilla ama sharmuuto ah ayuu waxaa weeyaan ku sadaqaystay faasbaxuu ay waaberiisteen yataxadatuuna ay ka warramayaan ama ku sheekaysanayaan tusudiqa leylata calaa zaaniya dhil naag dhilaya dhilli ah ama dhilla ah ayaa lagu sadaqaystay ama sharmuuto ah faqala wuxuu yidhi allahuma alayu laka alxamdu adaa ku mahadsan calaa zaaniya naag dhilla ah inaa wa ku sadaqaystay adaa ku mahadsan sadaqana bisadaqa sadaqadii waan la siin bixi fakharaj buu baxay bisadaqatii ayuu la baxay fawadaxaa calaa yadi fii yadi qaniyi nin hodan oo taajir oo la yaqaano oo zakaba iyo sadaqa ku baxaynin ayuu farta ka saaray faqaala wuxuu yidhi aha faasbaxuu yataxadauuna waay waa beraysan ayagoo ku sheekaysani tusaddiqa calaa qaniyi nin hani ayaa lagu sadaqaystay faqaala wuxuu yidhi ama qaala wuxuu yidhi allahuma alay laka alxamdu calaa zaaniya mid dhilada ahayd inaan ku sadaqaysta adaa ku mahadsan wa calaa saariqin tuug inaan ku sadaqaystan adaa ku mahadsan wa calaa haniin nin hodan inaan ku sadaqaystana adiga ayaa ku mahadsan oo adaa i waafajiyay arrinta ayada anig kolley inaan adartaa wax u bixiyaan aan u tallaabo qaaday fawtiya waa loo yimid yaa u imaani m waxaa loogu yimid ruyadii mumkin faqiila waxaa loo yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadi miya faqad tuqbilat waa la aqbalay sidaas horta qabso xasil wax alle waaad la baxday dhilo ama ku sadaqaysta amaba waxaa weyaan ku sadaqaysa tuug ama ku sadaqaysa nin taajira horta waa la aqbala agga idminaan hel xasilooni hel alxamdu lilah o ama zaaniyatu ti dhilada ahed miya falacala waxaa dhici karta an tastacifa bihi inay kaga dhowrsato min zinaha dhilada nimada ay wada iyo waxyaabahan ay samaynaysa xun inay kaga dhowrsataa laga yaaba waxaanba ay u geysay baahi iyo rubad iyo meel ay mxuu ahay ruun iyo raadigta iyo rays inay weyday ayaa laga yaaba oo danta iyo duruufta ku qasabtay oo halkaas babalaayadan gelisay laga yaaba inay kaga dhowrsataa suuragal soo wax dhici kara maaha hadda maantadan la joogo magaaladan aan joogna magaalooyinka weyn oo muslimiinta ay leeyihiin gabdha ayaa tuulooyinka soo gelayaan qaxootiyada ay ka imaanayaan wamaa ilaa daalika qaar waa agoonna qaar waa raja qaar waxaa weeyaan wamaa ilaa daalika qaar waa muطallaqaat magaaladan imaanaya caasimadda gurigi waxaa laga rabaa inay bixiso labaatan kun bishi guriga ugu yaro ayada degi karto ama toban iyo shan kun ma hays cunaa laga rabaa ma hays walaal ma jooga adeer ma jooga abti ma jooga halkan intay soo istaago masaajidka meeshaan ma istaagi karto balaayana way taagan yihiin oo ducaatun calaa abwaabi jahannama kuwa albaabada jahannamo taagan oo u kacan haatinayaan na way tuuran yihin waa kuwa umaanooda qaqabana ad ogeydeen oo idaacadaha iyo aad ka aragteen iyo soomaan kadib waxaan lena maaa ku wata habeenkii boqol doolr keen soo bain soo mar boqol doolr meeqa waa toban kun oo shil bes badaa la gelin dalaq marka hore waa isdiidsiini laakiin rubadii nafti dabaashay u bakti muxuu gaajo waa suuragal wax dhici kara yani waxaa laga yaaba marka dadka iyaga oo noocaasa diin xumi iyo muxuu ahaay eh, damiirkooda xumaan ku jirta inay ugeynna laga yaaba oo naf ay ugeysay marka sadaqada iyadoo gabadhaas marka dhilada ah lagu bixiyey waxaa laga yaaba inay kaga dhoofsato dhilinimadii soo ma dhici karto naam naag dhilo ah oo inta waraabisay ay ku waraabisay ofteedii kabteedii oo janno gasho soo marn mataqaanaan reer bani israiil dhilada gaalmaa la socda waa miskiin muxuu ahaa u baahan in la wacdiye u baahan in la badbaadiye u baahan in toobakeen looga yeera u baahan waaya walacalla waxaa laga yaaba sarkii tuugaha an yastacifa bihi inuu kaga dhowrsado can sarai sariqatihi tuugnimadiisi oo asna dhib ay u geysa qisasta oo tuugada dadka tuugoobay qisastooda markaad akhrisa iyo asbaabta keenaysa waad la yaabaysaa waxaan alla iyo rasuul aan aqoonin ayaa nagu xiriira qise la qiso la yidhaha ayaa jirta walacalla haniya kan haniga waxaa laga yaaba an yactabira inuu ku cibro qaato oo fa uu bixiyo mima xoolo acطaahu اllah allo in usi caza wajal ayaa suuragal ah. sidaa weeyaan marka haddii marka adoon ogeyn zaka xoolihii sadaqada ahay meel aan munaasib ku inaad ku bixiso ood ilaahay dartii u qasada ilahi wuu kaa aqbalayaa lan yanaala allaha luuuma lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaalu taqwa minkum shilimaadkan aad bixinaysa ma ilahay gaaraya maya qasadkaagii iyo niyadaadii iyo waxaa weeyaan ayaa gaari allah subxana wa tacala oo hawaab kuu noqoni ee dhiigga xoolaha aad gowracday iyo muxuu ahaa hilibkii iyo waxba saa weyaan asadaqatu baabu sadaqati min huluul wax lasoo khiyaamay yaa lasoo aajaray in sadaqo laga bixiyey wuxuu kusoo rorayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun shan boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu anasai alay barna akhbarana alxuseyn ibn maxamed addaaricu addaaricu addaracmiya addaraac aلdaraac xusein ibn mحamed aلdaraacu waa saduq qaala xadaثna yaزيid wahو ibn zurayc wa iqaة habt adaric ma idin qoran maxaa ku qoran sheekh daaricu saasa aniga kolleyba iisoo degdegtay waana sida hadda taqriiban aan isleeyahay inay marka sheekh cabdisamed ka soo fiiriya taqriibka iyo iyo waxaad ka fiirsaan iyo da miya hore mise alifka hore saas ahaa sidaas daaricudaas marka alxaafid ibn xajar hadduu daaric yihi tan xaafid ka qaato lakin halo hala sii hubi insha allah waxaa weya waa saduq qala xadaana yaid yaid ibn zureyc waiqatu habt qala xadaana shucba qaala ambana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wahiqa xadaثana bishr whu ibn fadl wahiqat habt qala xadaثana shucba wاlafظ lbishr can qataada ibn dacamat dusi اbصri wahiqat habt fiihi tadliis can abi اlmalix usama abilmalixa waxaa ibn usaamata alhudali waa iqa can abihi abihiis waa usaama ibn cumayr alhudali waa صaxaabi wiilkiisaas ayaa la gooni noqday inu wax ka wariyo radi اlah ta arda qal wuxu yhi samictu rasul an ka maqlay sl sl qul isagoo le in allaha alweyne caza wajal laa yaqbalu ma aqbala salaatan salaad ma aqbalay bihayri طuhuur dahaaro la-aan iyo mxua qofka isagoon daahir ahayn weyse iyo wixii ka horeyba ilaahay ma aqbalo qofka aduusan la imaanin walaa sadaqatan xoolana la sadaqaystayna rabbi ma aqbala oo min haluulin ama huluulin khiyaano waxbaa intaad soo yara ajartay daf kadibna aan sadaqa ka bx ya nin baa madaxa waa ah laga sheekaynay dadkuu dhici qoryuu haystaa markuu soo dhacana wuu qaybini masaakiinta kulli siinaya ka warrama burcad waa wax alle waxaad soo dhacana wax yaroo asaga dee un rabaq ku inta kale masaakinta u qaybini warwar sidee masaakintaan quudinaya waan ilahi ugu dhawaani <laughs> ka warrama dhinkaas cumar <laughs> warkaas bal ya mafiaykaas ya a a markaad dan ka fiiriso waxay is leedahay kuwa qaarkoodoo oo waxaa weeyaan zakadan aan bixinaynin xoolihiina ay ku muxuu ahaa agtooda ku daaheen masaakiintii iyo aqriibadooda iyo waxoodiina ay meesha ay gaajo u ba'ayaan inay hawshaa mudan yihiin waa is laakiin koleyba dee qofka ay arinta ayada inuu sameey laga raba ma ahan fardi ma aha waa dowladda islaamka faina aakhiduuha washara mali soomeen dowladda islaamka ahayd iyo marka waxaa laga rabaa ninkaas zakadiidka oo dadkin ay ku hoosba'ayaan in loo tago oo waxaa way zakadan laga qaado xoolii nuskoodina muxuuha tacsiir ahaan looga qaado laakiin adiga fardiga inaad muxuuha aad u moryaanaysa ama u jariyeysa ood waxaa way intaad duur ku gasha aad muxuuha aad wixii kaga soo dhufsata ma ma ma ma ahan wax sharcia ah maahan ha ha <laughs> kolley wuxuu ilahay wuxuu ku samaynaya asaga u taalla laakiin ficilka uu sameeyey ficil hadda sharciga waafaqsan maaha nacam waaya xadiidka laba kun shan boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas alي amat la akbarna qutay bna saciid ibnu jamiil bn ariif albaqaani qala xadana layt bn sacd imam ahli misra can saciid ibnu saciid ibn abi saciid almaqburi wa iqat tagayara qabla mowti iqat tabt tagayara qabla mowti biarbac siniin can saciid ibnu yasaar almadani mowla maymuna bint اxaariث um اlmuminiin iqat mutqin anahu isaga samic wuxuu ka maqlay abaa hurayrata yuu ka maqlay radi allah ta arda yaquul isagoo le qaala rasul rsulka wuxu yh sal slm maa tasadaqa ma sadaqaysta axadun qof bisadaqatin sadaqa min ayibin ee xalaal ah walaa yaqbalu ma aqbal allahu alweyne caza wajal ilaa ayiba u xalaal ah buu rabbigan aqbala subxaana wa tacaala ilaa hadduu qofkaa sadaqa xalaal a la baxa akhadaha araxmaan allihii naxariista badnaa ayaa qaato oo qaada sadaqadaas caza wajal biyamiini midigtiisa ayuu rabbigan ku qaadaa subxaana wa tacaala wain kaanat haba ahaatee tamratan hal timirba ha noqote fatarbu waxay ku ziyaadaa ay ku kortaa fii kafi raxmaan allihii naxariista badnaa kafkiisa xataa takuuna ilaa ay ka ahaato acdama midka min aljabali buur kamaa yurabbi siduu u barbaariyay axadukum midkiin faluwahu darmaankiisa darmaan sooma waa faraska yar u barbaariya aw amaba fasiilahu qurbaciisa yar qurbaca yar ama faraska yaro darmaanka sida loo barbaariyo intaasuu laegi markii dambana sidaasoo kale ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala sadaqadii timirta halka xaba ayuu ilaahay ku barbaarinaya haddii aad xoolo xalaala ka bixisa ilaa ay buur la ekaato ayuu nabigeen le sala allahu calayhi waaalihi wasalam juhdu almuqili qofka waxyarida qaba dadaalka aad bixiyo iyo wixii sadaqo uu la baxa fadliga ay leedahay baabkan baab xadiidka laba kun shan boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mat akbarna cabdulwahaab ibn cabdilxakam albaqdaadi waa iqa xajaaj can xajaaj ibn moxamed alacwar waa iqatun qaala xadaana ama qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj cabdimalik bn cabdi jurayj waa iqatun faadilun yursil wayudlis ah, qaala wuxuu yidhi akhbaranii cuثmaan bn abi sulaymaan annawfali almaki waa iqa cali alasdi ah, cali بن أبي الوليد الأزدي وصدوق ربما وهم عن عبيد بن عمير الليثي ثقة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم آهي عن عبد الله بن حبيش آهي عبد الله بن حبيشي الخثعمي وصحابي جليل رضي الله تعالى عنه أن النبي نبgana صل سلم سئل waxaa la weydiiyey أyu الأعماali camalkiiseeba أفضل fadli badan qala wuxuu yidhi iimaanu iimaan oo laa shaka fiihi aanan shaki lahayn iimaan dhag ah ilaahay an tu'mina biالlah وamalaa'ikatihi وkutubihi وrasulihi والyوم الآkhir وبالqadri khayri وasharihi oo sida inaad nooshahay aad u hubta oo hadda aad muxuu ahaa nafta ay kugu jirta aad u hubta ama dadkan inay bini aadam yihin ad u hubta si aad ugu daran aad u hubta iimaan aanan shaki lahayn iyo وجihaad jihaad oo laa guluula fiih aanan khiyaano lahayn xoolihii haniimada ahayd aadan xoogahoo yar u dugayninoo jeebka iyo boorsada iyo ku ridinaynin khiyaano aan lahayn tan saddexaadna waa xajatun xaj oo mabruuratun lagu baarinimo falay markii laga hadlaa huluulka iyo khiyaanada ikhwaanii mas'aladaas aad looga taxadiro mas'aladaas ayada ah khaasatan dalabata cilmiga waxyaabaha shubhada ah weligaa intaad noosha iska wax xalaal ahoo cad haddii aad aragto ahlan wasahlan wax xaaraano cad haddii aad aragtana ahlan wasahlan wax shubha ahana haddii aadba qof aalibicilmi tahay ama nin culimo aad tahay ama qof lagu dayara aad tahay nooc kastaba ahaw marba waxaan haddii aad wax shubha yar ka dareemaysa gaajo ugu bakti isaga tag waxaa kugu dhici shabad wejiga kaaga dhacda oo weliga intaad nooshahay adduunna aan kaa tegayn aakhirana inay naar ku gelisa ay u badanta halis waa diintii iyo khayrkii iyo dacwadii aad ummadda gaarsiin lahaydna waxay u noqonaysaa jidaar iyo derbi kaa celiyo arrinta ayada khatar wa marka mas'aladaas koleyba waad fahmaysaan waxaan kala dallaya aada la ilaaliya dalabata cilmiga iyo ducaadda iyo culimmada waa mara cad haddii marka meel aanan munaasabkaada ahayn oo ah, ah, ama munaasabkaada aan ahayn meel ay hataba haata ha istaagin laa taqif ha istaagin ilaahay baa subxaanaه wa tacaala wax ka khayr badan ku siini ha istaagin diintan ilaali diintan cidda waardiyaaka adiga cidda dadka ay markay arkaan ay turbiinka lagu qabana adiga diinta ada ag kaa jirta haddii marka adiga aad wasakhaysan tahay diinta ilaahay lama qaadanayo adiga xambaarsana ama dadka gaarsiinay in yar haddii aad laba xadiis taqaano diinta darteed wax walba uga tag xitaa acmaal qaaroo kuu banaana mararka qaar qofka uu isaga tegaya si aan looga dayanin oo la dhihi waryaa kii muxuu ah saasuu yeeliba marka ikhwaani masaladaas aada looga taxadiro marba haddii ay noqoto maal caama ah, oo ummadda isku leedaha nooc kastaba hada ama maal khaas ah labadaba ka fogow wixii ilaahay aad ku siiyo xalaala bes inta kale la ahlu kitaabku ad aragteen ilahi subxana watacala waxyaaba u ka cambaariyay waxaa ka mid aha yacni ahlu kitaabkii qaar haddii aad u dhiibta dirham ama diinaar laa yu-addihi ilayka ilaa maa dumta calayhi qaa'iman hal shilin aan lagu halaynayn waa masaaib masaaib waa kolley miaallo badanna intaad adduunkan ku noolaydeen waa idin soo maray oo dad ahlu cilmi oo lagu dayan lahay in diintoodii looga tagay hal maa nooysibqadeen soo ma garan cilmigii ninkaas ku soo dhimanay labaatan sana soddon sana toban sana shan sana qur-aankuu soo baranay oo dhan ayaa markuu muxuu ahaa inuu sheega waa laga talaabaqaaday maxaa looga talaabaqaadayaa miaal ayaa yeela kii berigii sooma lalihi marka qofka culimmada ah oo diinta ilaha xambaarsan waa inuu aad isu dhowo lidaalika nabigeena sala allahu calayh waali wasalam masjidkiisa isagoo ictikaafsanaya safiya usoo gashay bintu xuyey ibnu akhtab radia allahu ta daaw bimuminiin kadibna markay nabigeena ay u imaaday la yara sheekaysay muddo yar ayay noqosho damacad inay gurigu laabato nabigu uu baxay albaabku la istaagay inuu sogootiyo ila waa muctakif oo bannaanka siima aadi karo kadibna laba saxaabada nabigeena ka mid a ah calayhi salaatu salaam ayaa may soo mareen markaas way socdeene dig dig dig dig meeshii noocmaa nabiga iyo qof dumar oo isla taaganay arkeen yani sibay marka ay u yara degdegeen markaasuu yidhi calaa raslikuma war tartiibsada aysi jebin godadka iyo yaa geedaha ka duldhicida iyo dhagxante tartiibsada calaa rislikuma inahaa safiya qofta aan la taaganahay qof kale maaha waa islaanti xaaskayga taqaanina safiya bintu xuyay qof kale maaha markaasa waxay nabi allow subxaana allah ma adigan markaasaa nabigeen wuxuu yidhi waxaan ka baqay an yaqdifa الshayطaanu fii qalbikumaa sharan inuu qalbigiina shar uu shayطaan ku rido oo dhahdaan muxuu dhaha muxuu ku ridi karaa muxuu ku ridi kara wuxuu dhihi karaa ya nabiga u iska baashaali alayh salaa slaam ya iska shukaansanay fiiriye ya yani sheeko u noocaas soo ma dhici karta lidaalika qofka culimada waxaa la rabaa meel tuhuma ha istaagin ama xoolo ha noqoto ama dumar ha noqoto amaba waxaa weeyaan meel kale xataa qabyaaladda ha noqoto dhan walba ninka culimada waa inuu nadiif ahaado soomaalidan laba shay waa isku khasaan qabyaaladda iyo silaturaxim wax iska gale ma laha qabyaaladana waa baab silat raxim dadkaaga haddii aad wax alla waxaad hayso aad ilma adeertaa bes u qaybis ood ummaddana aad u tahay sheekhu ugu weyn wax dambe kaa soo gaara malaha inta adiga aad milkiisa iyo xoolahaada haddii aad ilma adeertaada bes u qaybis oo cid kale koo biyo ugu shubin ma qabyaaladaa samaysa culama lahe qabyaalad miya xaqaadi khaaska waa waa saas laakiin caamka waxood ummadda aad u haysay oy ummadda isku wada lahayd beenta haddii aad ilmaadeerta u badisa naar unbaad ayagana siisay adiga naara doonatay ma fahamteen marka qabyaaladda iyo silaturaximka waa baab dhanna laiska dhexgeliyo oo dadka ay aad u fahmin dhanna waxaa weyaan waa mararka qaar qof baa waxaa weeyaan meel buu mas-uul ka noqoni soomaalida waxyaabaha ay sameeyaan ay ka mid tahay sheekaan gallacaawa cafwan marka waxyaabaha ay sameeyaan waxaa weya ninka markuu meel mas-uul ka noqdo laba mid ka miduu ku dhici inuu tolkiisi intuu uqaata iyo dadkii asaga ka dhashay ilma adeertiisii waa hankool yani cirbad ahaan intuu uqaato qoorta ah, dhunta ka geliy banaanka meelahaas uu ku hayo u yidhi adinkaa soo dhawaanin ummadii kale muslimiinta kalena u adeega iyo ummadii kale u adeega iyagana aan lagugu agsawarin uu muxuu ahaa u hankooliyey waa aalim aalim muslimiinta ay u saman yihiin kuwan dudaan muujadaan oo wax raadsanaan oo waxaa weeyaan in wax lala qabto bahanay ka mid yihiin hana ugu badinin hana ugu yarayn muslimiinta inta xaqi islaamka ay leeyihiin qodoba qodobkaas qolyana markuu meel korsi ku fadhiisto waardiyaa laga qaban yaa ka qaban ilma adeertiisa taakaas kan waa kan kan udhiib halkan fadhiis kan fadhiis hakada fadhiis meel loo muslimiinta meel ay usoo maraanba ma laha asna waa daalim marka laakiin khayr umuuri awsata wixii maalkaaga adiga ood leedahay haddaad muslimiinta mas-uul uta meel ugu ta meel ayaa tabaata ama madaxweyne ahaw ama wasiir ahaw amaba nin muxuu ahaa noqo diin madax ka ah ay makaan muslimiinta wixii ay isku leeyihiin muslimiintooda waa siman yihin kan qaraabadaada ah iyo kan baciidka ah kan soomaaliga ah kan aan soomaaliga ahayn hadduu muslim yahay waa u siman yihin haddii xataa ay muslimiin ahayn oo adiga mas-uuliyad siyaasi oo kale ad hayso oo raciyadda kugu hoos nool ay muslimiin iyo hayr muslimiin yihiin oo xaqan laisku wada leeyahay ay ugu wada siman yihin wii adig aad leedahay oolahaada soo maha siaad yeela weji xaaraana ku bixin laakiin dhammaantood ilma adeerta bas aad wada siin kartaa dhammaan ma isfahni culamaadle lidaalika lidaalika sayid cuثmaan ibnu cafaan radi allahu taala arda raggii munaafiqiinta ahaa waxyaabihii iyo khawaarijtii ay ku eedeeyeen waxaa ka mid ahayd qaraabadiisii ayuu maalka muslimiinta siina cumaanna waa nin wuxuu ahayd aad u taajiro waa taqaanaa oo maalintii qaswa tabuuk kun neef kunriti oo qalabkoodii iyo sahaydoodii waxooda wata ayuu ku bixiyey fii qaswat tabuk soo ma ogediin xoolaha marka aad ilma adeertay siinaya waxay ahaayeen xoolihiisii ee xoolihii muslimiinta ma hayni baytmaal kama bixin jirin laakiin munaafiqiinta maxay u rogeen waay intaan nooga filna sheeke marka waa yahay juhd juhd iimaan laa shaka fiihi wajihaad laa guluula fiih waxajaة mabruura qiila waxaa yihi faأyu salaati afضal salaadteedeeba u fadli badan qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl man hajara qofka ka hajira duulu cafwan qaala nabigena wuxu yh ala sl duulu alqunuut istaagga tan ugu dhirarka badan salaad walba salaada ka istaagga dheer ayaa ka fadli badan qiila waxaa lihi faأyu sadaqati afضal sadaqateedeebaa ugu fadli badan qaala wuxuu juhdu almuqili qofka waxyaradii ay hayso wax uu bixiyo ood muxuu ahaa xoog iyo aad ku bixiyo iyo culays taasaa u fadli badan an taصadaqa wa anta صaxiixun shaxiixun takhsha اlfaqra wa ta'malu اlghina ayuu nabig sal slm inaad sadaqo la baxda waxaa weeyaan adigoo caafimaad qabo markaad bugta mogtahay waxad leeda akhirada dhowdaha iska bixi tan labaadna waxaa weeyaan aada eh, xoolihii ku bakaylays faqiirnimaad ka baqaysaa oo waxaan inay ku dhaafaan aad ka baqi haninimona indhahaad ku hayso berri adigoo muxuu aha dabaq dhir badan dhistay iyo adduuna madaxaad ku haysa xilligaas ayada maarata wixii aad bixiisa wax ka fadli badan lama arka waay qaala qiila waxaa la yidhi fa ayu lhijrati afdalu hijrateebaa ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi man hajara qofka hajira maa xarama allahu caza wajal alweyn wuxu xaram yeele qof ka hajira hijrataasa ugu qiimo badan qiila waxaa lihi fa ayu ljihaad afdal jihaadkeeda kiisee keeseeba kiiseeba u fadli badan man jaahada nabiga wuxuu yidhi ala sl qala wuxuu yidhi man jaahada qofka la jahada almushrikiina mushrikiinta xarbiyiinta ah bimaalihi maalkiisa wa nafsihi naftiisa qiila waxaa la yidhi fa ayu lqatli ashraf dil qof muxuu ahaa naf la gooya haahay oo qofka dhinta oo jidka alla ku dhintay kee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi man uhriqa damuhu qofkii dhiiggiisa la daadiyo oo la dilo oo wacuqira la boqongooya jawaaduhu faraskiisii uu ku jihaadayna la dilo xoolihiisii la laayo isagana la dilo kaasa u fadli badan ayuu nabig sal allahu alayhi waali waslm xadid laba kun shan boqol iyo toddobiy labaatanaad waa xadid xasana qaala alimamu abarna qutay bn saciid qaala xadana layt ibn sacd imaam ahli misra an cajlaan maxamed bn cajlaan waa saduuq can saciid ibn abi saciid almaqburi waa iqa واقعقاع بن حكيم الكناني المdني و عن أبي هريرة رضي الله ن رسول rsulka وuu yihi saبقa wuxuu ka hormaray dirhaم hal شhilin oo فiض ah مiئaةa ألفi dirham boqol kun oo شhilin oo فiض ah ayaa waxaa ka hormaray oo ka fadli badnaaday hal dirham oo فiض ah ama hal شhilin oo فiض ayaa ka adli badnaaday weyaan qaal waa yh kayf nabi allowsayga arrintaa ku dhacday qaala wuxuu yidhi kaana waxaa u sugnaaday rajulin waxaa u sugnaaday dirhamaani laba shilin nin baa xooloo dhanba ya wuxuu ka haystaa laba shilin tasadaqa biaxadihimaa midkood ayuu sadaqaystay nin waa ninkaas xoolihiisi dhan ba waxa laba shilin mid ayuu la baxay kow waindalaqa rajulun nin wuxuu aaday ilaa curdi maalihi maalkiisa bartamihiisuu dhex galay xoolihiisuu dhex tagayo tirada badnaa fa akhada minhu xoolahaas wuxuu ka soo qaaday xaggiisa ama xoolaha wuxuu ka soo qaatay miata alfin boqol miata alfi dirham boqol kunoo dirham ayuu ka soo qaaday fatasadaq biha u sadaqaysta ninka marka mid wuxuu haystaa boqol milyan midna wuxuu haystaa boqol shilin kii boqol shilin konton ayuu la baxay kii boqolka milyan wuxuu la baxay boqol kun yaa fadli badan waxaa fadli badan midkaa la baxay boqolka shilin kontonka shilin saasuu nabig sal la sl maaa ninkan wuxuu sadaqaystay maalkiisii oo dhan nuskiisa kana maalkiisa zero zero zero zero point five hataa ma dhamo arkaysaan marka waa kaas bal xogaho intaan dhexda xirano ya wixii aan jeebabka ku hayna nuskood inaan sadaqaysan aan iskudayna ilaahayna wuxuu ballan qaaday inuu wamaa tunfiqu waxaa weeyaan ii sheeg aayadda qur-aankeed ii sheega ya sheegay maxaa muslim ya wamaa anfaqtu min shayin maa naqasat sadaqatu min maal bal tijaabiya ma isku daynaa tijaabinayna nus nus waxdirat anfus shux nafta bakaylnimada halkaasaa loo geeyey abadan warma lahan bal un adiga lamaba gaari kar nus in la bixiye wax un ha la bixiyo eberyaa la ahaan waaya xadiidka laba kun iyo شhan boqol hy sabaqa mi hy xadiidka waa ka waa ka dhamaanay sooma xadiidka laba kun iyo شhan boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadيث xasana qala aimam ن abarna cubayd الlahi بn سacيid الsrksi wa ثiqaة ma'muun suniy qala xadaثna صفوان بن عيسى الqرشي wa ثiqة qala xadaثna بن cajlan محamed بن cajlan wa صaduq عan زayd بن أسلم الcadwي waxaa weeyaan iqaة caabid y an abi salح الزayat الsaman الذakwan wa iqaة habt can abi hurayraa radi alahu ta qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi salى اllahu عalيh waslm sabaqa wuxuu ka hormaray dirhamu hal shilin miئaةa alفin boqol kun qaaluu waxay yidhahdeen ya rasul rasuulka allow wa kayfa see arrinkaa ku dhacday qaala wuxuu yihi rajul nin lahu isaga u sugnaa dirhamaan laba shilin faahada axadahumaa midkood ayuu qaaday fatasadaq bihi u sadaqaysta warajul nina lahu isaga u sugnaaday maalun xoolo kaiirun aad u tiro badan faakhada min curdi maalihi maalkiisa bartamihiisa ayuu intuu ka soo qaaday miata alfin boqol kun fatasadaqa biha wuu sadaqaystay ninkaas marka boqolkiiba hal xataa madham wuxuu sadaqaystay xadيث laba kun شhan boqol iyo sagaal iy labaatanaad wa xadيث صaحيixa qala الimaم النسي عليه ت أخبرna xuseين بن xurayث الkhuزاعي wa ثiqة qala أنbana الفضل بن موسى السناني wa ثiqة tabt رubama أqرب عن الxuseين بن واqد المروزي wa ثiqة lahu أwhاm can mansuur ibn muctamir wa iqatu tabt can shaqiiq ibn slmta abu wail wa iqatu mkhadram can abi mascuud abu mascuud waa cuqbat bni camr albadri radia اlahu ta qal wuxuu yidhi cuqba kaana wuxuu aday rasul rasulk sl slm yaamuruna mid nafr bisadaqati sadaqa yuu nafari jiray famaa yajadu axadunaa midkanaga ma heli jirin shayan wax yatasadaqu bi u sadaqaysta xataa yandaliq ilaa u ka adila suuqi suuqa oo fayaxmilu markaasuu xamaalaya calaa dahri dhabarkiisa dadku u xamaalaya alaabti fayajiu bilmuddi wuxuu la imaanaya sac afar loo qaybiyey ayuu la imaanaya nus kiilo oo kale fa yuciihi markaasuu siinaa rasul rasulka a sal sl rasulka al miyaa qaadana zaka maya sadaqa qaadana maya ee inuu dadka siiyo fa yucihi rasul ayuu siinaya sal slam inii aniga la acrif waxaan garanaya alyowm maanta rajula nin baa arka lahu isaga usugnaatay mia miatu alfin boqol kun maa kaana lahu usan usugan yowmadin maalinta dirhamun hal shilin aan haysanin waa annaga waxna haysta hadda maanta meeshaan aan joogna ummadii joogi jirta sagaashan iyo kowdii haddii wiii muxuu ahaa muddo ka maqnay hadii la keena maanta oo la yihahdo meeshaan aan joogna mataqaanaa maya isliiwa meeshaan isliiwa ma rumaysanayo xaaraanay ka tahy afar iyo toban dabaq iyo shan iyo toban dabaq iyo konton suuq iyo waxba suuqba waxaa ku yeelay saddex ama afar oo weliba waxaa weeyaan hadda gaarisa loo kaba soo qaad waxaa qolkii qolqol u samaysnaa qolkii marka sariirta caadiga la saaanay sariira inta taalo tukan intay taalla tun intay taalla haye korkeeda marka iskifaale iyo alwaaxi inta la sursuray aad dhan uu suran habeenkii meesha la saaxanay tabar darri waaba intaas suuqba saasaa laga hay iyo nololba afar caba maqdis iyo kii kale oo ku dhegnaa ii sheeg tawfiiq hadda la dumiyo la dhisaayo waxaa weeyaan midkaan hadda la yidhaahdo hong kong miss bangkok oo ku dhegan gaarisaloj oo isna dubay lalihi jiray iyo iyo midkaan ka soo horjeedo mandera shanta bes xilligaan igu dambayso meeshaan ka tagay sacuudiga aadi jira yani waa sagaashan iyo sideed waan ka hadla la socda marka waxaan kala jeedaa waxaan maba jirinba marka saxaabiga marka wuxuu leeyahy hal shilin rag aan haysan jirnaa boqol kun boqol kun wax weyn aad ka dhigaan annagana dad meeshaan waxba aan haysan jirin maanta waxaa laga hadlayaa miiqaa dabaqole dabaq fulaan dabaq fulaan <laughs> dabaq fulaan waxaa laga yaabaa ilmi adeertiisana gaajo meel u baktinayaan xaqiiqa waxyaabaha aadka u xanuunka badan ay ka mid tahy war miyo arrinta ayadaa la iska waaniyo oo dadka wax haysto hadday wax kale hataa muslimiinta kale wax u qabanayni kuwa iyaga la dhashay iyo ilmi adeertoodi ba ayaan waxaas yeelay intaa loo sheegay waaya hay xadiidka laba kun شhan boqol iyo soddonaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النسي عليه م أخبرna بشر بن khالد العسكري وثiqة يغرب qala xadثna gundr gundar waxaa weeyaan waa محamed war magaciisii sheega iبن jaعفر ثiqaة صaحيح الkitaab عan شhuعبة waa imaamka can sulayman alacmash can abi wail sheekh ibn slma can abi mascuud albadri cuqbat bn camr weeyaan qaala wuxuu yihi abu mascuud lama goortii amarana una faray rasuulka rasuulka alguna faray alayh slat slam bisadaqati zaka ama sadaqa fatasadaqa abu caqiil abu caqiil ay wuxuu la baxay binisf saacin saaci oo labada kiilo barka ahay oon sheegaynay nuskiis ayuu sadaqaystay wajaa insaanu nina wuxuu la imaaday bishayin shay oo akar minhu ka badan wuxuu la imaaday labadiisa alacalood oo buux oo dahaba ah, ayuu sadaqaystay faqaala munaafiquun waxay yidhahdeen ina allaha allaweyne caza wajala lahaniyun can sadaqati hada midkaas sadaqadiisa ilahi u ka marama midkaa mudka la ordaa mujada ilahay muxuu kufal waaan waa munaafiqiinta sheekadoodii kow wamaa facala hada alaakhar kan kalena waxaan ad wadiyo dahabka intaan la egna uma samayn ilaa riyaai sidqs warad agga lagaaga munaafiq meel looga baxsana ikhwaani lawaa hadda heshiiskan ummaddan soomaaliyeed ay heshiiyeen oo kuwa kalena ay kusoo daba jiraan insha allahu tabaaraka wa dad waaweyn oo ciro lah oo waxay la taagan yihiin ya oo magac iyo maqaamla qaarkood maxaa loo heshi war imtixaanaan haysta war xaggee waa munaafiq qofka ummadda soomaaliya dhiiggeeda maxaa loo jooji la taagan munaafiq waa xaqiiqatan war maxaa rabtaa in muxuu aha sagaashan iyo kow sidan noqd lahay iyo la baaba miyaad rabtaan see la yeeli kuwa ayaga bini aadamkan meel looga badbaada kuwa qaarkood waxay ku raadsanaan like war wuxuu sheegaya hariib mogta kadibna facebooka iyo youtubeka iyo shilimaad yaro dolar iyo laba dolar iyo toban dolar iyo waxbaa lagu bixiya intaas basoo rabaa in lasoo fiiriyo xataa ma aaminsan wuxuu sheega acuudu biاllaahi min الshayطan waay waa munaafiqiinta marka kuwaan imtixaanka xadid laba kun shan boqol iyo faqaala munaafiquun in allaha caza wajala haniyin wuxuu ka maarmaa can sadaqati hada kan sadaqadiisa wama facala hada alaaakharu kana ilaa riyaan susmooyna fanasalat waxaa soo degtay qowlka alla tabaaraka wa tacaala aladiina kuwii yalmizuuna durayaan oo ceebaynaya almuawiciina kuwa samafasha oo min almuminiina fi sadaqaati sadaqada ay la baxeen ku ceebaynayaan والadiina kuwii laa yajiduuna aan helin ilaa juhdahum fayaskaruuna minhum kuwa weynayna waa durayaan oo dhaqaalaha badan bixiyey kuwa tabartoodama wax kale aanan hayninoo mudka iyo wax yar bixina way durayaan fayaskaruuna way ku jeesjeesayaan minhum sakira allahu minhum ilaahay baa ku jeesjeesay ilaahay ayaa caqaabi ilaahay ayaa cadaabi ilaahay ayaa waxaa abaalmarini sidaa weyaan alyad اculya gacanta sara ayuu baabkan u baabyahay gacanta wax bixinaya gacan sara waa noo imaan doonaa iyadoo faahfaahsan insha allah oo nabigeena alah sl slam naftiisa noo sheegay xadid laba kun shan boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiis صaxiixa eh, qaala aimam nas ala abarna qota ibn sacid qala xadana sufyaan can zuhri qaala akhbaranii saciid ibn musayib curwa ibn zubayr samica waxay ka maqleen xakiim ibnu xisaam radia allahu taala arda yaquul isagoo le saaltu waxaan weydiistay rasuul ayaan weydiistay inuu waxaysiiyo xoolo fa acطaanii wuu isiiyey uma kadibna saaltu waan weydiistay faacطaanii wuu isiiyey uma kadibna saaltu waan weydiistay faacطaanii wuu isiiyey uma qaala wuxuu yidhi inna hada maal maalkan khadiratun waa mid cagaaran xulwatun aad macaan xola waa wax cagaaran oona macaan indhahana wax cagaar u roon yihin mogta wixii macaan carabka ay u roon yihiin faman akhada qofka qaata biibi nafsin iyadoo raalli looga yahay burika lahu fiihi waa loo barakeeya waman akhada qofku qaatay biishraafi nafsin inuu hanqaltaaga hanqaltaag saas ku qaato lam yubaarak lahu fiihi looma barakeey wa kaana wuxuu ahaadaa kaladii qof yakulu wax cuni walaa ashba onaan argaynin walyad culya gacanta sar wax bixinaysa ee khayrun ka khayr badn yad sufila gacanta hoose baabun ayatuhumaa alyad اculya gacanta saratay ahaatay nabigaa noo shega ala sl gacanta alyad culya khayru min alyad sufila tanuu nabigi yidhi waate tafsirkeeda waatan xadiiska laba kun shan boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna yusuf ibnu ciisa الزهري wa ثiqة fاضل qala أنbأna الفضل iبن موسى الsinاni wa ثiqة rubama ثiqaة rubama أغرب qala xadaثna يزيد wهو بن زiyاad يزيد بن زiyاad بن أبي الجacد wa صدوq عن jاmع بن الشhdاd المحاaرب wa ثiqة عن طارق بن cabdاللaahi المحاaربi wa صحaaبي جليiلة رaضي الlaه taعaلى وarضاه رaحمa جaميع الرuواaت qaala wuxuu yihi طارق qadimna almadiinata magaalada madiina ayaa nimid فإda waaba iyadoo rasu rasu s sm qaim uu taagan yahay almimbar uu ku taagay mimbarkiisa yaktubu الnaas igu khudbayna wahuwa nabigana yqul wuxuu leeyahay yad الmucطi kan wax bixina gacantiisa alculyaa waa tan sarayso wabda waxaad ku bilowdaa markaad wax bixinaysa biman tacuulu cidda aad adiga bilaysa ummaka ay acni waxaan ula jeeda ummaka hooyada wa abaaka abbaha wa ukhtaka walaasha wa akhaaka walaalka uma kadib adnaaka faadnaaka kan kuusii xigo saas mukhtasar xadiidka wuu gaaban yahay alyad sufla gacanta hoosena tee weeyaan nabigaa noo sheega alai sl xadid laba kun shan boqol iyo saddexdii soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai an akbana qutayb bn saciid can malik can naafic can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sl sl qal rasulkan wuxuu yihi wahuwa nabigan yadkuru isaga sheegay sadaqadii iyo watacafufa in laga dhowrsado can ilmasalati isagoo ka warrama nabigan wuxuu yihi alayhi slat slam alyad alculya gacanta saraysa ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoose walyad alculya gacanta saraysa almunfiqatu waa tan bixinaysa walyadu sufla gacanta hooseysana asaailatu waa tan wax weydiisanaysa qolyo waxaa jiri jiray oo raggii kamaa yaquuluun wa dagaalka beder qaar ku jiisoobay oo basaska hoos taagan oo gacanta horsanan abshir bacadla caleyh raxmat ullah ya shaacira dacwa ayaa ka hadli jiray marka baab dheer waa kaas hadda aad aad waa hilmaanay waa iska hilmaamay berigi waa wad xifdin lakin hadda la hilmaam waxaan kala jeedaa marka baskay hostaagan yihin markaad usoo taagto wana daudhi gacanta kor kaa marsani saan ma inaad saasuu rabaa inuu kaaga qaato markaas wuxuu rabaa inuu alyad <laughs> alculya noqdo nabigeena markaa jidka ka xiray wuxuu dhahay alaakhida ama kor ka qaado ama hoos ka qaado gacantii asara marti maa qadiyadda waa alaakhid kan qaadana waa yadda suflawa kan bixinaan walow hoosa ka soo dhiibe hoosa ceela ka soo hoos taage hata duraba ka soo taage waxaa weyan kaas ayaa yadda alculya ah sidaa weeyaan marka mararka qaar ma og tahay dadka waa loo benguuri baabu sadaqa calaa dahri can dahri hinan baabu sadaqa zaka ama sadaqa la bixiyo ayuu baabkan u baab yahay can dahri hinan deeqtoon dhabarkii amaba qofkii wuxuu asaga naftiisa ay u baahnayd markuu eh, meel saara iyo ciddi isaga eh, waajibka ay ku hayd inuu nafaqeeyo wixii ka dambeeya sadaqada la bixina inay fadli badanta iyu baabkan ogaab xadiidka laba kun shan boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadid xasan صaxiix qaala alimamu nasai alay sl abarana qutay ibn saciid qala xadadana bakr ibn mudar alkindi wa iqatu tabt can ibni cajlaan can abihi abihiis waa cajlaan almadani laa ba'sa bihi can abi hurayrata radi allahu taala an rasul rasul wuxuu kuri sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi khayru sadaqati sadaqa waxa ugu khayr badan maa kaana wixii aada can dahri deeqtoon dhabarkii marka qofka wixii daruuro u ahaa uu muxuu ahaa meel saara kadib wuxuu bixiyo walyad ulya gacanta rays ayaa khayrun ka khayru min yad sufla gacanta hoosayso wabda ku bilow biman tacuul cidda aad biilayso tafsiiru dalika arrinka aan kasoo sheekayni fasirtaan lafsir baabkan u baabay laba kun shan boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis xasanan saxiix qaala alimaamu nasai alih ramat akhbarana camr bn cali falaas wamaxamed bn muthana qaala xaddatana yaxya alqaطaan wabni cajlaan can saciid ibn musayib can abi hurayrata radi allah ta qa abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu yih sl slm tasadaquu war sadaqaysta faqala rajulun ba wuxuu ya rasul rasulka low cindii diinaar hal shilin ayaan hayaa oo dahaba qaala wuxuu yihi tasadaq bihi calaa nafsika adiga isku sadaqayso adigaaba u baahane cun oo isticmaal qala wuxu yhi cindii aakhar midka aakharu mid kale ayaan hayaa qala wuxu tasadaq bihi calaa zawjatika islaantaada si iyadaa u baahan qaala wuxu yihi cindii aakharu mid kale ayaan haya qala wuxu tasadaq bihi calaa waladika carruurtaada radan oo kabalaanta si ayagaa u baahane qaal wuxu indi aakharu mid kale ayaan hay qal wuxu tasadaq bihi calaa qaadimika shaqaalahaaga sii kan kuu adeegaasi qaal wuxuu indi aakharu mid kale ayaan hay qaal wuxuu yidhi anta absaru adiga ayaa marka og meeshaad ku bixinaysa mujeedaan marka wixii marka gacantaada soo gala siday u kala haboon yihin nabigan ayaa kuu sheegay calayhi salatu salaam marka adiga oo kaba-la-aan ah oo dharkaada muxuu ahaa u dulduleela ama canugaagi uu subaxdii wuxuu ku tallaaba qaadan la-yahay oo kaba-la-aan uu yahay ya ama gurigaaga dabkuu ka dansan yahay sadaqa meelaha ku bixina aba meeshaan ay imaan doonta waa kan ujeedaan baabun idaa taadaqa hadduu sadaqaysa baabkan baab mutaa wahuwa isagana muxtaaju ilayh u baahan yahay hal yuraddu calayhi ma lagu celin haa waa lagu celin ilmihiisi yaba'ayaan masaajidka laga istaag yaa ku yab muxuuaha boqol shil boqol shil ilmihii dabka uu ka dansan boqolkiiga qaada may waa lagu celin ugeelka almaad ugey horta lagama qaadayo waa ka xadidka laba kun shan boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadid xasan xasan isnaada qaala alimamu nasi ala abarna camr bn alfalas qala xadaana yaxya qaala xadaana maxamed ibn cajlaan can ciyaad ibn cabdillahi bn absarx waa iqa can abi saciid alkhudri ana rajula nin baa dakala wuxuu galay almasjid ayuu galay yowma aljimcati ayuu galay wa rasul rasulka yakhdubu khudbayni faqala wuxuu yihi salli rakcatayn warniyo laba rakca tuka nabiga oo khudbayna ayuu soo galay ninkii nabigu wuxuu yihi marka waryaal laba rakca tuka uma jaa wuu yimid aljumcata taaniya sumcada labaad wanabiyu yakhtubu nabigu khudbayna markaasuu soo daahaya waana nin faqiiro aad u kadeedan rafaadsan faqala wuxu uhi salli rakcatayn laba rakac tuka uma jaءa jumca ahaaliثa jumcada saddexaad ayuu yimid faqala wuxuu yihi salli rakcatayn laba rakac tuka uma kadibna qaala wuxu yhi sadaquu war wax soo sadaqaystaba intaas nabiga markuu leeya war istaag saxaabada aradkiisa iyo dhibka ka muuqda inay arkaan oo waxay ku turaan rabaa mid marka koley lisma dhaamina laga yaaba ama looma baraarugin oo khudbadun baa lagu mashquulsanaa kow war waxaa soo sadaqaysa fatasadaqu way sadaqaysan fa actaahu tawbayn laba mar ayuu nabiga sadaqadii la bixiyey oo ka siiyey aad buu aradnaa uma qaa war sadaqaysta faطalaha axada hawbayhi labadii maro oo hadda la siiyey mid ka mid ayu mesh tuuray mujadaan faqaala rasul la sl slm alam tarow miyaadan arkin ilaa haada kan anuu isaga dakala masjid ayuu galay bihayatin badatin qaab iyo hab libis aad u rafaadsan arad arad ayuu la soo galay masjidka kow farajowtu waxaan rajay oon quudarray an taftinuu lahu inaad u baraarugtaan oo fatasadaquu caleyh aad ku sadaqaystaan markii aan istaag laha dukaan lahaa inaad u baraarugtaan od waxaan ku turtaanaan rabi oo aradkiisa baabi'isaan falam tafcalu ma aadan yeelin kolley waxay ku mashashaa saxaabada waa aaday deeqsiyaal u ahaayeene laakiin waxaa laga yaabaa khudbada iyo nabiga inay ujeedeen ninkaba xaggiisa ay eegin saxaabada waa in qiil loo daya faqultu waxaan idhi tasadaquu sadaqaystaan idhi fatasadaquu waa sadaqaysteen fa actaytu toobayn laba mar ayaan siiy uma qultu waxaan ahay tasadaquu sadaqaysta fatalaxa axad toobayhi labadii mar oo hadda asaga loo tuugsado warka ayuu meesha mid kusoo tuuray khud awbak khud awbak ormarada qaado xanaan ayaa indhaha loo saaray mujadan marka wax adiga naf ay kuu hayso oo ilmahada ay naf u haysa waa sadaqaysana baabkeeda jooji marka or horta bal muxuu ibda biman tacuulu ka dhig weyaan sadaqat lcabdi adoonka sadaqada uu bixiy ayuu baabkan baabi shaqaalihi kuu shaqaynay sadaqa adiga aan aadan fanin hadduu sadaqaysa xaaladtay noqonaysa xadiid saxiix weya xadiidkaas oo laba kun iyo shan boqol iyo toddoba iyo soddonaad أخبرنا qتيبة قال xدثنا xاaتم بن إسماعيل المدني و صالح الكتاب صحيح الكتاب صدوق يهم عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي وثيق قال xدثنا أma سمعت xكمna عميرا مولى أبي اللحم waa صحاaبي جليل قال وxuu yhi أمرنيi wuxuu faray mowlaaya adoonkii ninkaan u ahaa ama sayidkayga an uqadida لحما hilib inaan oodkacayo ama taawo aan ka dhigo amaba aan ka dhigo mxuu ahaa muqmad iyo wix la midka fajaءa miskiinu baa yimid faacamtu waan quudi minhu hilibkii aan jarjaray ee wax ka siiyey oon ka quudiyey facalima bidalika mawlaaya sayidkayga ayaa arrinkaa ogaaday fadarabnii wuu i garaacay faataytu rasul lah yimi sl slm waan soo ashtakeyey fadacahu wuu yeehay faqal wuxu lima darabtu maxaa ninka u garaacday qaala faqaala wuxuu yidhi yucimu طacaami cunadiid ayuu bixinaya bikayri an aamurahu anoon farin xooleydu iskaga ciyaaraya wa qaala maratan ukhra marna baad wuxuu yidhi bikayri amri anoon amrin qaala wuxuu yidhi alajru baynakuma ajarka wa isku leedihin waxad yeli meel fariisa xadid laba kun shan boqol iyo sideed iyo sodonaad waa xadid صaxiixa qala imam ns abarna mxamed ibn cabdillah al sancaani wa iqa qaala xaafid weliba qala xadana khaalid ahujaymi ibn xaali ahujaymi qala xadaana shucba qala ahbaranii ibn abi burda waa saciid ibn abi burdat alashcri waa iqat faqih qaala samictu abi abiis waxaa weeyaan abi burda ama abu burda ibn abi musa ashcri waa iqat tabt yuxadiisu ka warram can abi musa alashcri can nabi nabigana sal sl qa nabigana wuxuu yihi calى kuli muslimiin qof kastoo muslima ah, sadaqatun sadaqa ayaa korkiisa ahaatay qiila la rayta nabi allow ka warran in lam yajidha sadaqatuusan meeli karin waa gacmo marayn qaala wuxuu yidhi yactamilu biyadihi gacmo ku shaqaysanaya wuu xamalani fayanfacu nafsahu ayuu anfacaya waa sadaquu sadaqaysana qiila waxaa la yidhi ara'ayta in lam yafcal hadduusan xamalanin uusan gacan ku shaqaysanin ka war qaala wuxu yidhi yuciinu da alxaaja mid dhib u saaxiiba almalhuufu oliba la dhibaatogeliyey oo aad u korbaysan ayuu u kaalmaynaya qiila waxa la yidhi fain lam yafcal hadduusan samaynin qaal wuxu yamuru bilkhayr wanaag ayuu faray qiila waxa l rayta ila mifcna duusan khayrka dadka farin oo iska aamusa qaalu yumsuk can ashar xumada ayuu ka ka istaagaya ka af xirnaya ka gacan xirnaya ka dheg xiranaya fa inaa sadaqatun sadaqa wata weyaan baabka iyo cashirka iyo xadiidka u dambeeya sadaqatu almar'ati min beyti zawjiha haweeneyda guriga ninkeeda sadaqada ay ka bixisay baabkan u baabiyay xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad una dambe cashirkan insha allahu tabaraka wa tacala caawa waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alay akhbarana maxamed mutan alcanazi wa maxamed bashaar waa bundaar qaala xadathana moxamed bn jacfar waa gundar qال xdثna شعب imamk عن cmر بن mرة المrاdي الجملي wa ثiqة cاabد qال samctu abا wائل شhقيq بن سلمة يxadiث عن عائشhaة رضي الله taعala عن نبي nabgena sل sل qal nabgen wuxuu yidhi إidaa تصدقت haddii ay sadaqaysato almarأة haweenaydii min beyti زawjihaa ninkeeda gurigiisa xoolihii yeelay ama dukaankiisi kaana lahaa ajrun iyada horta ajr ay ku leeda ko walizawji milu dalika ninkan wuxuu leey sidaas oo kale walilkhaasini ninka stoorrahayaha stoorkiibaga u taqaanana milu daalika intaas oo kale walaa yanqusu alla ma nuqsaamiyo walaa yanqusu kullu waaxidin walaa yanqusu ma nuqsaamiyo kullu waaxidin mid la arko minhuma ka mid a min ajri saaxibii saaxibkiisa ajrkiisa kama nuqsaamiyo shayan waxna lizawji ninka ajarkiisa ayuu helay bimaa kasaba shaqada aad shaqeeyey walaha iyadana waxay leedahay bima anfaqat bixinta ay bixisay ay ku leedahay weeyaan hada wallahu aclam w sala allah w slam abdi rasul mustafa